بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله بتوفيقه وعن قبل بنا آيات بقول إيا السقال إلى آيات بقول لباتن إيا السدح آخر سورة هود درسي روحا أدن بيي وأما الذين كوا سعدوا لقولي اللباني وفي الجنة ku sugan yihiin khaalidiina fahwaa ku waarayaan maadaamat asamaawaatu waalardu samadii ardadu intay daa'imaan samadii ardada jannada weeyaan ilaa maa shaaa rabuka intii rabbi doono oo waa intayna weli gaadhin cadaacan cadyo wey kayra majduudin tugood la gooyo keyrkeeda falaa taku nabiyulaahi maxamedow ha ahaanin fii miryatin shaki mimaa kii kuwaasi waxay caabudayaan inuu baatil yahay shakiyuuna kaa gelin maa yacbuduuna ma caabudayaan ilaa kamaa yacbudu shay u caabudeen mooye aabaahum aabbayowgood min qabl hor wainaa anaguna buu alla leeyahay lamuwafuhum waan u oofinaynaa nasiibahum sadkoodii ay ciqaabta ku lahaayeen iyo hadday khayr yeeshaanba kayra manquusin kula nuqsaamiyo kayrkii marka nabiga laleeyahay shakiyuuna kaa gelin inagaa laynala hadlaya marka wax baatilka ah hakaba shakiinba inuu baadil yahay wey inagana sidaasoo kale laynaga raba insha allah qur-aanka waxaynu rabnaa inaynu dadkeena la qabadsiino dadkeena waxay aaminsaynu kusoo barbaaray qur-aanku waa mucjiz bay culimmadeennii hore dhihi jireen wayna dee iyaga halkaasi u joogtay marka qur-aanka iyo dadkaynu isla inuu qur-aanku uu mushrikiintu kusoo degay iyo hebel buu kusoo degay iyo yahuuddu kusoo degay ma aha qur-aanku inagu soo degay qur-aanku kuwa inagu waa u marka waa inaan caqiidayno waxa baadilka ah wuxuu yahay falaa takuha ha ahaanin fii miryatin shak mimaa kii aad ka shakaysan tahay yacbudu haaulaai kuwaas caabudayaan inuu baadil yahay ka shakiin maa yacbuduuna ma caabudayaan ilaa kamaa yacbudu shay u caabudaan mooye aabaahum aabbayahooda min qabl hor waxa wey hidiya dhaqan bay haystaan wainaa anaguna lamuwafuuhum waanu oofinaynaa nasiibuhum sadkoodii wixii ay muteen ay cadaab ka muteen hayra manquusin kulla nuqsaamiyo keyrka xaalu yahay walaqad aataynaa waan siinay muusa muusa alkitaaba kitaabkii tawreedahaa baa la siiyey fakhtulifa fiihi waa la isku khilaafay qaar rumeeye iyo qaar beeniye walulaa kelimatun kelima haddaanay jiri lahayn kelimadaasoo sabaqad hore martay min rabbika rabbigaa oo inuu dibdhiga ah ajashooda dibdhiga ah, laqudiya baynahum waa la kala xukumi lahaa oo kii xaqa ku taagnaa ee wax rumeeyey iyo kii beeniyey waa la kala xukumi lahaa wainahum iyaguna la lafii shakin shaki bay ku sugan yihiin minhu kitaabka xaggiisa shakigaasoo muriibin xoog badan allah subxaana watacaala wuxuu leeyah nabiylahi muusa kitaabkii lagu soo dejiyey way isku khilaafeen qaar way rumeeyeen qaarna way beeniyeen haddaanay jiri lahayn kelimo alla horay u xukumay oo ah inuu dib dhigo waa horaa la kala xukumi lahaa xaaladuna way dhammaan lahayd walaqad aataynaa waan siinay muusa muusa alkitaaba kitaabkii waa kitaabkii tawraadaha faktulifa fiihi waa la isku khilaafay qaarna way rumeeyeen qaarna way beeniyeen walowlaa kelimatun xukun hadduuna jiri lahayn kelimo sabaqad horeysay min rabbiga rabbigaa ka horeysayo inuu xaaladooda dibdhiga ah laqudiya baynahum waa la kala xukumi lahaa wainahum iyaguna sideedaba lafii shakin shaki bay kaga sugayn minhu kitaabka shakigaasoo muribin xoog badan inna kullan khalqigoo dhan lamaa la khalqun khalqi weeye layuwafiyanahum rabbuka rabbigaa u wafinaya acmaalahum acmaashoodii kullantaasi waa khalqigoo dhan qof walba camalkuu la yimid alla wuu u dhamaystiri innahu alla bimaa yacmaluuna waxay camal falayaan khabiirun kii xog ogaalu awey ah wax qarsoon iyo wax qarsoomi iyo wax lumi midna ma jiro aayaddu waxay tilmaamaysaa cid walba camalkeedii unbaa loo qaban marka ehlu tawxiidka dadka fiican waxaa laga yaabaa camalkooda xun in alla ka dhaafo tawxiidka barakadiisa waa mumkin laakiin cadliga alle markii la ego qof walba camalkiisi baa meesha u yaalla oo ilaahay fadligiisu subxaana watacala inagula mucaamaloode haddii cadli inagulama mucaamaloodo qofaan dambi lahayn baa jira waina kullan dhammaan lamaa la khalqun khalqi weeye layuwafiyanahum alla u dhammaystirayo rabbuka rabbigaa u dhammaystirayo acmaalahum inahu alle bimaa yacmaluuna waxay camal falayaan khabiirun xogaal weeye allah wuxuu leeyahay fastaqim toosnow nabiyulaahi maxamedow kamaa umirta sidii lagu amray iyo waman dad taaba tooba keenay macaka adiga dadka adig iyo dadka tooba keenay oo macaga ah u dhaqma sidii laydin amray walaa tadqow ha kibrina ha inahu alla bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan basiirun wuu arkaa nabiyullaahi maxamed baa sidaa lagu leeyahay toosnow adiga dadka kula socda xumaanna ha isku dayna innagaa laynala hadlayaa nabiyullahi maxamed xaashaa inay xumaani ka dhacdo waa ka hufan yahay fastaqim u toosnow kamaa umirta sidii lagu amray dacwada gudo allahaaga caabud iyo waman dadna taaba macaka macaaga tooba keenayo kula mida ah. walaa tadqow ha kibrina ha fasaadinina inahu alle bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan basiir u arkaa walaa tarkanuu ha u tiirsanina oo ha la saaxiibina ila ladiina kuwii dalamuu dulmi sameeyey oo haddaad la saaxiibtaan fatamasakum naaru naartu idin taabato wamaa lakum idinmana sugna markaa iyada ah min duuni illaahi alla keyrkiin min wliyaa wax idin kaalmeeya uma laa tunsaruuna laidin gargaari maayo ayadanu dad badan bay haysataa cadow alle hala saaxiibi nasiixa u noqoni camalkiisa raalli ha ka noqoni hadaad wax kala weydo oo kuu suroobi weydo inaad ka goosato oo dan isku kiin qabato waxa uu samaynaya raalli hala noqonin hala fadhiisanin hala sheekaysanin wixii danaha iska soo cadowga iska ilaali baa lagu leeyahay diinta walaa tarkanuu ha u tiirsanina ha la saaxiibina ila ladiina kuwii dalamuu dulmi sameeyey oo haddaad kuwaa la saaxiibtaan fatamasakum ay idin taabato annaaru naar idin taabato wamaa lakum idinmana sugna min duuni illaahi alla keyrki min awlaa wax idin kaalmeeya uma laa tunsaruun laydin gargaari maayo qof kastoo cadowga islaamka la saaxiibay alla way kala furteen ogow waaqimi salaata salaada oog darafay nahaari maalinta labadeeda daraf iyo wasulafan saacado oo minaleyli habeenka ka mid a ina alxasanaati xasanaadku yudhibna waxay baabi'iyaan asayi-aati xumaanta daalika qur-aankaasi digraa waanin weeye lidaakiriina kuwa waantoomaya yaa lagu waaninaya allah wuxuu leeyahay maalinta labadeeda fay salaada oog waxaa lagu tilmaamaa subaxa iyo casarka iyo duhurka waa arafay nahaar wazulafan min alleylina waa maqribka iyo cishaa'iga marka macnaha ka soo baxay waxaa weeye salaada markaad tukato salaada kale ku xigto markaad tukato intii u dhaxaysay dambi ahaa cagtay marina way baabi'in qur-aankuna waa waanin wey marka qur-aanka kariimka ah salaada magaceeda waa lagu sheegay rukuucdiiyo sujuudi waa la sheegay qiraa'adiina waa la sheegay laakiin waktigii tana ishaaraysa waktiguma xadidna waa ishaaro waktigii laga bixiyey waxaa waktiga markaa xadiday nabiylaahi maxamed isrihii markuu soo noqday duhurkiibay salaada u bilaabantay malku jibriil baa tukiyey shantii wakti maalintii hore madaxu ka tukiyey awalku ka tukiyey maalintii dambena aakhirku ka tukiyey maqribka mooyaane maqribka isku mar buu labadii maalmood tukiyey waktigu halkaas inoogu xadidmay laakiin waktiga maqribka waxaa dheereeyey nabilaahi maxamed baa wuxuu yihi idaa kharaja waqtu salaatin dakhala waqtu laakhar salaad waktigeed markuu baxo salaad kale waktigeed baa soo geli markaasuu cishaaigana wuxuu yidhi midabka guduudani markuu dhammaado iyo cishaaigii galay buu yii markaa maqribkii u dheeraaday somaali uu dheeraaday markaa imaamu shaafici raximah llah qowlkiisa jadiidka ah markuu ciraaq joogay qowmkiisa jadiidkaa markuu ciraaq joogay wuxuu yidhi maqribku waa inta la weysaysan ee la aadaani ee la shan ragcadood inta la tukan buuri qowlkiisa qadiimkaana wuxuu yidhi sidan xadiidku yahay uu sheego waa ilaa waktiga guduudan ka dhaco marka waxaa la yidhaahdaa toddobiyo masalo yuu qadiimku ku xoog badan yahay masaladana ka a imaam shaafici waxaa lagu ammaanana waxaa ka wixii uu markii hore sheegay buu ogaaday inuuna xaq ahayn kadibna wuu ka noqday waa sharaf dheer wey marka aayadda aayaddan waxay sheegaysaa salaada awqaadeedii oo la ishaareeyey xadiidkaasaana qorshaynaya inoo kala sheegay ragcadaha aayadaha ragcadaha suuraddana ragcadaha salaadana markaasaa halkaasaa laga qaatay allah wuxuu leeyahay waaqimi salaata salaada oog darafay nahaari maalinta labadeeda dhinac waa subaxa iyo casarka iyo duhurka iyo wazulafan saacado oo mina leyl habeenka ka mid a ah, maqribka iyo cishaaiga ina alxasanaati xasanaadku yudhibna waxay tagsiiyaan asayi-aati xumaanta oo markaad salaada tukato salaadii hore intii ka dambaysa xumaantii kaa dhacday way baaba'day daalika qur-aanku iyo sidaa wax lainoogu sheegayaa dikraa waanin weeye lidaakiriina kuwa waantoomaya wasbir nabiyulaahi maxamed oo adkayso oo sabir fa ina allaha alle laa yudiicu ma halladaadiyo ajra almuxsiniina kuwa samafalay ajrigooda axadku markuu saabir yahay oo dacwada ku sabirsan yahay daacada ku sabirsan yahay oo balaayada ku sabirsan yahay ilahay ajrigiisii wuu u baylahtiri ninkaa ilahay hala daari maayo subxaana watacaala baylihin maayo wasbir sabir fa in allaha alla laa yudiicu ma hala daadiyo oo ma dayaco ajra almuxsiniina kuwa samafalay ajrigooda falowlaa kaana hallaa kaana muxuu min alquruuni qarniyaalkii hore oo min qablikum idinka horeeyey uluu baqiyatin baqiyo diini ah kuwa u saaxiib ah kuwaasoo yanhowna ka nahya can ilfasaadi xumaanta fil ardi dhulka la fasaadinayo ilaa qaliilan in yar mooye oo miman dad ka mid a ah anjayna aan nabadgelina oo minhum dadkaa hore ka a ah. maxaa loo heli waaye qarniyaashii hore dad baqiyo diinia ah u saaxiibahoo dadka fasaadka ka nahya ilaa wax yar mooye marka meesha waxaad garanaysaa in la rabo dad aada u fara oo dadka nahiya oo khayrka u sheegaa la rabaa marka ummadihii hore waxay ku baaba dadkii khayrka sheegi lahaa yaa dad yar noqday waxaa loo batay xagga xumaanta loo batay falulaa kaana hallaa wujida maalla helo min alquruuni qarniyaalkii oo min qablikum idinka horreeyey uluu baqiyatin baqiyo kuwa u saaxiiba diini ah kuwaasoo yanhowna ka nahya can ilfasaadi xumaanta fil ardi dhulka la fasaadinayo ilaa qaliilan in yar mooye oo miman ka mida anjaynaa aan nabadgelinay oo minhum iyaa ka mida ah. waxay raaceen aladiina kuwii dalamuu dulmi sameeyey maa utlifuu fiihi wixii loogu raaxeeyey caqiidadii hore haysteen iyo baadilkii hore ku jireen iyo wixii ay haysteen unbay ku tageen xaggaasay mareen wa kaanuu waxayna ahaadeen mujrimiina dambiilaya ayada macnaheedu waxaa weeye kuwii dulmi sameeyey waxay awalba ku jireen unbay ku tageen wey sidii hore unbay ku adkaysteen wey watabaca waxay raaceen aladiina kuwii dalamuu dulmi sameeyey maa shayga utrifuu loogu raacay fiihi dhexdiisa oo siday markii hore ee dambiilayaasha ku jireen sidii bay ku tageen kaanuu waxayna ahaadeen mujrimiina dambiilayaal wamaa kaana rabuka nabiyulaahi maxamed rabbigaagu ma aha liyuhlika ku halaagi alquraa magaalooyinka biulmin bisababi dulmin ay la yimaadeen wa ahluhaa dadkeeduna muslixuuna kuwo wanaag falayaala ay yihiin allah subxaana watacaala qaryo meel degan oo dadkoodu islaax ku jiraan hadday dooni gaalaba ha aadeen alla halaagi maayo subxaana wa tacaala oo yani gaalnimada mooye dhaqankooda kalaa islaaxoon dhibaato lahayn alla halaagi maayo subxaana wa tacaala wamaa kaana ma aha rabbuka rabbigaa liyuhlika ku halaagi alquraa magaalooyinka bidulmin dulmi walxaal ahluhaa dadkeeduna muslixuuna wanaag sameeyayaal ay yihiin macnaha xataa gaaladu hadday gaalnimada mooye ay sida kale u dhaqan wanaagsan yihiin alla halaagi maayo subxaana watacaala walow shaaa rabuka rabbigaa hadduu doono la jacala naasa wuxuu ka yeeli lahaa ummatan jamaaco waaxidatan oo keliya oo ama wada muminiina ama wada gaala ah, hal waduu isu marin markay noqoto iimaan qasaba yuu gelin oo lagu kalifay marka allah wuxuu rabaa iimaanka khiyaarka uu rabaa walaa yazaaluuna dadku ka zuuli maayaan mukhtalifiina kuwa iskhilaafsan oo qaarna xagga xumaanta qaarna xagga kale ilaa man raxim rabbuka rabbigaa kuwa u naxariista mooye oo iyagu khayrka isu wada raaci walidaalika khilaafkaa iyo raxmaddaa yuu khalaqahum alla u abuuray inay iskhilaafaan oo qaar raxmad helaan yuu alla ugu talagalay watamad kelimatu rabbika rabbigaa kelimadiisii xukunkiisii wuxuu ku dhammaaday laamlaana waan buuxin oo waan buuxin jahanama min aljinnati baan ka buuxin iyanaasi dad ajmaciina dhammaan allah subxaana wa tacaala hadduu doono dadka ummad keliyu ka dhigin lahaa mu'minnimu isu wada raacin lahaa ama gaalnimaa la isu raacin lahaa marka allah ma raba iimaan qasaba iimaanka qasabka ila muminiinka wada dhigi lahaa inta ciqaab lasoo duldhigo horey u qaati lahaen si reer banu israaiil iimaan khiyaaraa la rabaa marka dadku sidoodaba way iskhilaafsan yihiin ilaa intii alla u naxariista mooye jamaacadii alla u naxariistay isma khilaafsana isku dhinac bay ujeedaan walow shaaa rabbuka rabbigaa hadduu doono lajacala naasa dadka wuxuu ka yeeli lahaa ummatan jamaaco waaxidatan oo keliya oo muminiina walaa yazaaluuna ka zuuli maayaan dadku abadakood mukhtalifiina inay iskhilaafsan yihiin ilaa man dad mooye raxim ah, rabbuka rabbigaa u naxariistay walidaalika khilaafkaa iyo raxmaddaa iyo kala qaybsanaantaa yuu khalaqahum uu abuuray iyaga watamad way dhammaystirantay way taam noqotay kelimatu rabbika rabbigaa xukumkiisii uu ku dhawaaqay laamlaana waan buuxin jahannama min aljinnati wannaasi ajmaciin marka allah subxaana watacaala jahanama marka la buuxiyo hal mi maiidin bay dhihi hal mi maiidin hal mi maiidin intii loogu talagalay markii lagu guro wixii soo hadha xadiidka nabiga uga sheegay allaa gomadiisa dul saari lafdiga hadda waa xadiid nabi gumad markaan leeyahay waa xadiid nabi qadamkiisu alla dul saari markaasay duubi jannada iyada markii la buuxiyo intii loogu talagalay ay galaan inta banaan dad kalu alla u abuuriyo jannada la yarayn mahay waa la buuxin waayo wa kullan dhammaan waxaasoo dhan oo lasoo sheegay wa kullan dhammaan oo naqusu aan uga qisoonay caleyka dushaada oo min ambaai rusuli rususha warkoodii maa shay weeye nusabitu aanu ku xoojin bihii shayga fu-aadaka qalbigaada waa lagugu calool adkaysiin walbahaarkaa lagaaga bi'in waayo aragnimaad ka qaadan kulli waxaa lagu qisooday ujeedadu waa intaa waay wajaaaka waxaa kuu yimid fii haadihi suuradan alxaqu baa kuu yimid iyo wamawcidatun wacdi iyo wadikraa waanin lilmuminiina la marka fii haadihi suurati qur-aankao wada xaq ku sheegay maxaa loogu sheegay suuradan qodobo muhiima oo lagama maarmaana yaa nabiga lasoo hordhigay caleyhi salaatu wasalaam wakullan dhammaan kuwaasoo naqusu aan uga qisoonay caleyka dushaada oo min anbaai rusuli rususha wararkeediia ah. maa shay weeye nusabitu aanu ku xoojin bihi shayga fu-aadaka qalbigaaga wajaa-aka waxaa kuu yimid fii haadihi suuradan alxaqu xaq baa kuu yimid iyo mawcidatu wacdi iyo wadikraa waanin lilmuminiina muminiinta la waanin suuradan in lagu qaydo tafaasiirtu way hadal badan yihiin waxaan inta badan ka soo qaataa midka loo badan yahay yaan ka soo qaataa waqul waxaad ku tidhaa liladiina kuwii laa yuminuuna aan rumaynin icmaluu camal fala calaa makaanatikum dariiqada aad ku jirtaan ku camal fala inaa anaguna caamiluuna calaa dariiqatina yaanu ku camal falaynaa wantadiruu suga sida wax u dhacaan inaa anaguna muntadiruuna waa sugaynaa waaya sida wax u dhacaan dee aan ka wada warnawr sida wax u dhacay maxay noqon allah xukumkiisiibuu keeni oo cad waqul waxaad ku tiraa liladiina kuwii laa yuminuuna aan rumaynin icmaluu ku shaqaysta oo ku camalfala ku sugnaada calaa makaanatikum dariiqadiina inaa anaguna caamiluuna calaa dariiqatina wantadiruu suga sida wax u dhacaan inaa anaguna muntadiruuna waa sugaynaa walilaahi alla waxaa u sugnaaday aybu samaawaati samada wixii ku maqan iyo walardu iyo wixii la arkaban allah baa iskale ileyhi xaggiisa yurjicu lmru umuurta loo allon baa xaggiisa loo celin maamul oo dhan facbudhu caabud watawakal caleyhi tala saaro alla yidhi subxaana wa tacala nabiylahi maxamed inaguna sidaa lafteedaan ma'muuriin ku nahay inaan alla tala saarano oon alla caabudno saasaan ma'muuriin ku nahay waxii nabiga lagu waajib yeelay inagana waa inagu waajib haddaan wax khaasnimo ku tusiya aanu meesha imanin walilaahi alla waxaa usugnaaday qaybu samaawaati samada wixii inagaga maqan iyo walardi dhulkaba wailayhi xaggiisa yurjicu lmru amarka iyo maamulka xaggiisaa loo celin wixii xugma xagga allaa loo celin kulluhu dhammaantii facbudhu alla caabud watawakal calayhi alla tala saaro wamaa rabuka rabbigaana ma aha biaafilin axad halmaansan camaa tacmaluun waxaad camal falaysaan ukaala xisaabtami wix khayra waa lagaa ajirsiin wixii dhiba haddaad ka tooba keento waa lagaa dhaaf waayahay allah subxaana wa tacala kaafil